alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii shanaad oo ka mid a kitaabkii itxaafu saadati biqasasi الsaxaaba wuxuuna ka bilaabanayaa maanta ita qisada toddobaad alqisatu asaabicatu qisada toddobaad safwaan ibnu lmucatal iyo wamra'atuhu waa saxaabiga loo yaqaano safwaan ibnulmucadal iyo wamra-atuhu xaaskiisa qisa dhex martay laba qoys oo isqabta laba qof oo wada joogta qisa aada u qaayaya qaymo badan oo dhex martay ayuu darsigeenu maanta ka bilaabanaya can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa-at waxaa timid imraatu safwaana safwaan xaaskiisii safwaankii ibni lmucadali ina mucadal ahaa ila nabiyi nebigay u timi sala allahu calayhi waalihi wasalama walxaal naxnu annaguna cindahu nebiga agtii aan ku sugannahay abu saciid baa le nebigaan la joogna markay imaanaysay gabadhaasi fa qaalat waxay tihi yaa rasuulallaahi rasuulka allow inna zawjii ninkayga safwaan ibna almucamucatal ah yadribunii waa i garaacaa idaa goortii sallaytu aan tukado markaan tukanayuu itumayaa wa yuftirunii wuu afurinayaa idaa sumtu markaan soomana soonku iga jebin walaa yusallii ma tukada salaata alfajri salaada subax xataa tadluca ilaa ay ka soo baxdo ashamsu qoraxdu ilaa ay ka soo baxdana salaada subax ma tukanayo saddex eedeymood oo culus ayay u soo jeedisayoo ah inuu soonkana ka jebiyo salaada markay tukatana uu tumayo tii asaga laga rabayna salaada subax uusan usoo toosin ilaa barqadii la gaaro qaala abu sacuud wuxuu yidhi wa safwaanu safwaana cindahu nebiga agtiisa ayuu ku sugnaa sala allahu caleyhi wasalam qaala abu sacuud wuxuu yidhi fa sa'ala nebigu waa weydiiyey hu safwaan camaa waxa qaalat ay tiri gabadhu gabadhu waa ku soo eedaysaye maxaad kaga jawaabaysaa hawshaas fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow amaa qowluhaa oraahdeeda ay tiri yadribuni waa i garaacaa idaa goortii sallaytu aan tukado fa innahaa iyadu taqra'u waxay akhridaa suuratayni laba suuradood faqad nahaytu waan ka reebay haa iyada canhaa qiraa'adaas ayaan ka reebay labada suurad ay akhrinayso iidaa baan ku idhi anaa ku tukada wuxuuna u haystaa suuradahan asaga iyo ayada inaysan u qaybsaminoo haddii lala akhriyo qiraa'ada ajarkiisu uu wax iska dhimahayaan oo ka nusqaamahayaan oo wax si ka noqonayaan marka sidaasuu ugu dilahayaa maahane maaha inuu salaadaba u diidan yahay qaala wuxuu yidhi faqaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low kaanat hadday ahaan lahayd suuratan xataa hal suurad hadday noqon lahayd waaxidatan ee keli ah lakafat way ku filaan lahayd annaasa dadku dhan halkaa suurad baa ku filaan lahayd bilaash baad gabadha u dilaysaaye suuraddan iyo labaduba waa idinka badan yihiina faraha ka qaad waamaa qowluhaa oraahdeeda ay tiri yufatirunii wuu afuriyaa fa innahaa iyadu tasuumu way soontaa soon sunno ah waana aniguna rajulun nin baan ahaa shaabun ee dhallinyaro ah falaa asbiru ma ka sabrayo ma dayn karo kama maarmo waxaa isweydiin mudan halkan waxaa ka muuqata nin gabadhii markay soonto soonkeediba waxa weyaan horar ku ahoo iscelinla waxaa qisadinkan noogu imaan doontaa qisadii ifkiga caaisha markaan marayno in la weydiin doono la odhan doono caaisha iyo asaga iyo waxyaalahaas qole wax buunbuunin doonaan markaasuu odhanahayaa ilaahay baan ku dhaartay qof dumaraba ah weligeed taf kama soo rogin oo yaa tahay ma odhan hadduu marka halkaa yiri weliga qof dumara taf kama soo rogin halkaana tuu qabay ee ka baxsan la soonkeedii sidee loo jamcinaya laba dariiq bay culummadu ku jamciyeen midkood waxa weeye in la yidhaahdo intuusan gabadhan guursan ka hor weeye markay qisadu ifkuu dhacdayoo dee waa runtiisa markaasoo weliga qof dumar mare kama rogin waxaa labaadoo suurtooda markuu leeyahay qof dumara weligay mare kama rogin waa zina miduu ka hadlayo weligii qof dumaroo zinadeed zinadeed mare kama rogin oo kama sinaysan labadaa macnoy culummada ku jamciyaan qaala wuxuu yidhi abu saciid faqaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi yowmaydin maalinkaa laa tasuumu ma soonto imra'atun qof dumarihi ilaa biidni sawjihaa ninkeeda idankiisa maahane si kale kuma soomi karto idanku muxuu noqon karaa idan sariix ah oo uu yidhi fasax baad u qabtaa wixii soon sunno ah wuxuu kaloo idan noqon karaa haddii curfigiisa iyo caadadiisa iyo dhaqankiisa ay ku ogaatay inuusan dhibsanaynin inay soonto ayadana wax dhiba ma leh hadduu maqan yahay usan la joogin wax mushkila ma leh laakiin ninkiioo jooga idan khaas iyo mid caamana midna aysan ka haynin soonkuna sunno uu yahay arrinkaas waa laga habboon yahay qaala wuxuu yidhi wa amaa qowluhaa wuu garamayaa safwaan oraahdeeda ay tidhi biannii anigu laa usallii ma tukado xataa tadluca ilaa ay soo baxda ashamsu qoraxdu fa innaa annagu ahlu beytin qoys baan naha qad curifa waana laku yaqaanaa lanaa anaga daalika arrinkaas saan faamil dhandha baan nahay qoys dhamba hurdaweyni baan alku yaqaanaabi hameenkii markaan seexanno waa kanoo barqadii ka hor soo toosno wuxuu yidhi laa nakaadu ma signo nastayqidu inaan soo toosno xataa tadluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu ilaa qoraxdu ay soo baxdaba inaan oo kuleylkeeduna toosiyo maba signaba inaan soo toosnaba qaala nebigu wuxuu yidhi fa ida stayqadta markaad soo baraarugtid fa salli tuka ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam imaamu axmed baa xadiidkan wariyay abu daawuudna waa wariyey ibnu xibaan iyo xaakim iyo xaafid ibnu xajarra way sugaan xadiidkan oo waa saxiix bay leeyihiin xadiidku marka wuxuuna tusinayaa gabadhani ninka waxay kaga cabanayso waa arrimo diinteeda quseeyee ma aha inay wax maadiya ah, iyo maal iyo mafac iyo dhuuni adduunya ku haysato waxay leedaha salaadu igu dila soonku iga jabiya asaga laftirkiisuna cibaadadiisii shaqsiga ahayd qaybo ka mida ah gaabin iyo qusuur baa ku jiraiyo gaboodfal gabarh wanaagsan oo ahlu iimaanay ahayd asaga laftirkiisuna wuxuu soonka uga jabinayana waa qariiso ku tallaalan waa reerkiisii u bannaan dee inay ateecdana waa waajib soonkuna waa sunno midaan salaadana kama u tagee wax iska dabiicioo ku tallaalan weeyaan oo markii hurdadu ka tagto la tagto wuu soo celiyaa salaadii wuu tukadaa waana inoo imaan doontaa nebi moxamed iyo saxaabadoo mararka qaarkood ay hurdadu ka tegi jirtay sal alla alih wasalam alqisatu thaaminatu qisada sideedaad fadlu julaybiib julaybi fadligiisa weeye iyo wa zawjatuhu xaaskiisa radiallahu canhuma labadaba allah ka raali noqde waa laba qiso oo waa qiso laba qof oo kale ku saabsan oo isqabta julaybiib iyo xaaskiisa labaduba fadligay leeyihiin can abi barzata alaslamiyi waxaa laga wariyey anna julaybiiban julaybiib kaana wuxuu ahaa imra'an qof yadkhulu u soo galaa cala nisaa'i dumarka yamuru wuu soo mari jiray bihinna ayaga wa yulaacibuhunna wuuna la ciyaari jiray wa yulaacibuhunna waxa laga wadaa uu la sheekaysan jiray ee mulaacabo iyo faraka ciyaar iyo dhaqan nin saxaabiya ah oo weliba julaybiboo kala ma ahayn inay arrinku sidaa tahay mulaacabadaana wada sheekaysi ay tahay riwaayaadka riwaayaadka axaadiis xadiidkan ruwaadda warisay nin cafaan ibnu muslim la yidhaahda keliya wuxuu maray wa yulaacibuhunna amaa ruwaadda intooda kale waxay yidhaahdeen kaana yadkhulu cala annisaa'i wa yataxadadu ilayhinna dumarkuu usoo geli jiro wuu la sheekaysan jiray marka nin iska dumarka agtooda jooga la sheekaysta ayagu inta badan waxa weeyaan aysan eh, sida ragga kaleeto kale aysan u arkinin iska agjoog u ahayo dumarka iyo waxaa shabiyo oo ka agdhow buu ahaa laakiin nin cafiifo dhowrsoon buu ahaa ayib faqultu waxaan ku idhi bu yidhi haddaan abuubarza ahay waa ninka xadiidka warinaya abuubarza limra'ati xaaskayga laa yadkhulanna yuusan soo gelin calaykum dushiina julaybiibun julaybiib ninka la yidhaahdo idinma soo geli karo fa innahu julaybiib in dakhala hadduu soo galo calaykum dushiinna la afcalanna wallaahi waan ku samayno wala afcalanna waa samaynbi waxaan la mahadin baa dhacayabi haddaan ninkaa gurigayga mar damba ku arkaybi yuusan idiin soo gelin wuu dhaartay qaala wuxuu yidhi wa kaanat waxay ahayd al ansaaru ansaar qaalada ninka wato waa abubarzat alslami ansaari waxay ahayd idaa kaana liaxadihim midkood hadday u sugnaato qayimun gabar aan ah reer lahayn ama garoob ha noqoto ama gashaanti ha noqoto gabar ah lam yusawej ninkaa ansaariga ahi uma guurin jirin haa gabadha ah. oo nin kale ma siin jirin xataa yaclama ilaa uu ogaado hal lin nebiya nebiga ma u sugnaatay sala allahu calayhi wasalama fii haa gabadhan dhexdeeda xaajatun wax baahiya amala amla amsame nin walbo ansaareed oo gabar u joogto gabadhaasuna guur iyo mustaqbal ay rabto wuxuu mar walba ka warsugi jiray nabi moxamed sal allahu wasalam ilaa uu ku ogaada nebigu inuusan gabadhaan dan kala hayna gabadha nin kale ma siin jirin fa qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi sala allahu caleyhi wasalam lirajulinin oo min al ansaari ansaar ka tirsan zawijnii ii guuri ibnataka gabadhaada nin yahow ansaareed gabadhaada isiiyo ii guuri fa ninkii wuxuu yidhi nacam haa wa karaamatan karaamo ayaan waxa weeyaan ii sugnaatay ha karaamatan ayaa ii sugnaataye yaa rasuulalahi rasuulkii allow wa nucma cayni ilqabowsigayga weeyaan hawshaas ayada ah aad baan ugu ilqabowsanayaa ama waxa weeye waan kugu karaamaynaynaa waan kugu maamuusaynaa ishaadaan ku qaboojinaynaa inaan gabadh ayada ku siino qaala wuxuu yihi nebigu innii anigu lastu maahi uriidu mid u doonaya haa gabadha linafsii naftayda gabadhan aan kaa doonay aniga nebi moxamed ahaana isuma rabo sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi faliman yaad u rabtaa yaa rasuulallahi rasuulka allow qaala wuxuu nebigu yidhi sal alla alyi wasalam lijulaybiibi ninkii julaybiib ahaa ayaan u rabaa gabadha oan u doonayaa ninkii marka hore gabadha saad ugu deeqay oo saad ogeed waxa weyaan ugu faraxsanaa oo wa cayni ku hayay fikrad kaleu la yimi qaala wuxuu yidhi abu barzah fa qaala ninkii absaarigaha wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ushaawiru waan la soo tashan ummahaa hooyadeed bal usug hooyadeed baan soo weydiinaya inay raalli ka tahay in kale fa ataa wuu u yimid ummahaa hooyadeed buu u yimid gabadha hooyadeed fa qaala wuxuu ku yidhi ninkii markuu xaaskiisi u yimid rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yakhdubu wuxuu soo doonayaa ibnataki gabadhaada rasuulkii allah soo doonay fa qaalat waxay tihi nacam haa wa nicmatu cayni ilqabowsigaygee waan siinayaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii innahu nebi muxamed laysa ma ahaanin yakhtubu mid doonaya haa gabadha linafsihaa nafteeda naftiisa linafsihi naftiisa u dooni maayo innamaa yakhtubu wuxuu u doonayaa haa ayada lijulaybiibin julaybiib ayadaa odaygii kasii dartay faqaalat hooyadii waxay tidhi ajulaybiibun julaybiibbaa iniitun bay tiri waan diiday ajulaybiibun iniitu waan diiday ajulaybiibun iniitu waan diiday sidaasay tiri ma ogeli init waxaa loo isticmaala waa eray iyo lafdo tastacmiluha alcarabu fi linkaar markay wax diidan tahaybay bay aada u isticmaashaa ma yeelayo waan qaatacay waan ku gacan sayray oo kaleeto wey iniitun weeye ha iniitun weeyaan marka ma ogeli bay tiri laa maya ma siinayo lacamrullaahi ilaahay cumrigii eh, cumrisiinta ilaahay bay qasamay dhaartaydu ahaatay ilaahay baan ku dhaartaye inaana bixinahayn bay tiri gabadhaas ayada ah oo aanan ogolayn oo aanan yeelaynin laa nusawijuhu ma u guurinayno mana siinayno falammaa araada markii uu doonay an yaquuma inuu istaago liya'tiya suu ugu yimaado rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama oo fa yukhbirahu uu ugu warbixiyo bimaa wixii qaalat ay tiri ummuhaa hooyadeed gabadha hooyadeed waxay tiri inuu ku warbixiyo marka uu rabo rasuulkana u yimaada sala allahu caleyhi wasalam waana siduu rabay xaqiiqatan oo gabadha ninkala muusan jeclayn xaaladdu halkaa markay marayso qaalat waxay tiri aljaariyatu gabadhi yarayd ee gashaantida ahayd ee xishoonaysay gantoobkeeda ku jirtay ragla sheekaysiga aan aqoonin gabadhii noocaas ahayd baa waxay ka dhiidhiday nebi moxamed ereygiisa in la celiya sala allahu caleyhi wasalam doonitaankiisa iyo dalabkii uu raadin jiray raadinayeyna laga hor yimaado ayib taasay marka diiday waxay tihi marka man ruuxeebaa khadabana iga soo kiin doona ilaykum idinka fa akhbarat waxaa u warantay haa ayada umuhaa hooyadeed waxay tihi nabiga allah ku doonahaye laakiin julaybiib buu kuu rabaa faqaalat waxay tihi ataruduuna ma celinaysaan calaa rasuulillahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam dushii amrahu arrinkiisa idfacuunii ii dhiiba fa innahu nebi muxamed lam yudayicnii ma idayacya igu wareejiyi jir sala allahu calayhi wasalam mu'minad bay ahayd waxa ka hadlinaya waa jacaylay nebi moxamed u qabta sal alih wasalam waa iimaan qalbigeeda ku jira ma ahayn jacayl ay ninkan u qabto iyo wax maanta la sheeg kaleeto waa gabar ahlu khayr ah waxay ogtahay tahay nebi moxamed inuusan meel xun u wadin sala allahu calayhi wasalam fandalaqa wuu tegay abuuhaa aabaheed ilaa rasuulilaahi rasuulkii alla ayuu u tegay sala allahu caleyhi wasalam fa akhbara wuu u sheegay hu rasuulka fa qaala wuxuu yidhi sha'nuka biha arrinkaagu waxa weeyaan ayadaan kugu wareejiyey arrinkeeda fa zawijha u guuri fa zawij u guuri ha iyada julaybiiban julaybiib u guuri qaala wuxuu yidhi fakharaja rasuululahi rasuulkii allaa baxay sala allahu caleyhi wasalam fii khaswatin duulaano lahu asaga usugnaatay meesha waxaa ka maqan nebigu gabadhii waa doonay ninkiina waa la siiyey waa lagu nikaaxay uu la aqalgalay markaa kabacdi baa waxa l waa la jihaadaya jihaadkiiu sidaa ku aada marka markuu nebigu baxay sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi abubarsat alaslami falamaa goortii afaa'a uu soo celiyey allaahu alle calayhi nebi maxamed dushii markuu usoo soo celiyey sala allahu caleyhi wasalam fayga waxaa la yidhaahdaa xoolaha gaalada laga soo qaado xaggana aan ahayn canwe iyo xoog wax looga soo qaaday iyo jihaad ee ay isaga carareen hanimana wixii qori caaridii lagu keeno weeye mararka qaarkood hanimadii caadiga ahayd ayaa fay loo isticmaalaa qaala wuxuu yidhi kuu nebigu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisuu la hadlo wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna ma waayaysaan min axadin qofna qof aad tawdeen oo muslimiintii jihaadka gashoy maqan dareemaysaan qaaluu waxay yidhaha nafqiduu waxaan waayaynaa oo raadinaynaa hebel wa nafqiduu waxaan goobaynaa fulaanan hebel qaala wuxuu yidhi unduruu fiiriya hal tafqiduuna ma tabaysaan min axadin qof qaaluu waxay yidhahdeen laa maya markii wax soo barbaareen baa nin walbeeta wuxuu yidhi maya ciidankii wax ka maqan ma intii dhimatayna waa dhimatay waxay dhaawacaha waa kuwana khalaas cidina lagama maqna qaala nebigu wuxuu yidhi laakinii anugu afqidu waxaan waayayaa julaybiiban julaybiib baan tabayaabi waxaad dareemaysaa nebigu julaybiib baan u rabaa julaybiib baan tabayaa waa nin nebiga agtiisa saamayn ku leh sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi falubuuhu raadiya fil qatlaa dadka la ka dhex raadiye qaala abuu barza wuxuu yidhi fa dalabuuhu way raadiyeen fa wajaduu way heleen hu asagii ilaa jambi sabcatin toddoba ruux dhinacood asagoo yaalla toddobadaasoo qad qatalahum asagu uu toddobadaba dilay waa toddoba gaalo uu dilay uma qataluhu markaasay ayaguna dileen midhaa nabar bay ku dhufteen oo nabarkiiba u dhintay ama qolo kale wax kusoo tuurtay faqaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuulalahi rasuulka allow haa huwa asagii daa kan weeyaan ilaa jambi sabcatin toddoba dhinacood xaaluu ku sugan yahay toddobadaasoo qad qatalahum toddobadaba uu dilay uma qataluuhu iyaguna way dileen fa ataahu nebigaa u yimid sala allahu caleyhi wasalam ninkii meydkiisii fa qaama nebigu waa soo dul istaagay calayhi ninka dushiisii fa qaala nebigu wuxuu yidhi qatala wuu dilay sabcatan toddobo nabi maxamed waa ka marhaati kacay ninkaas toddoba nin oo gaala inuu meesha ku dilay wa qataluuhu ayaguna way dileen haadaa kani minii anuu iga tirsan yah wa ana minhu ana asagaan ka tirsana haadaa minii anuu iga tirsan yaha wa ana minhu asagaan ka tirsana anuguna xaggiisa maratayni laba jeer busaa aw alaaan saddex jeer haadaa minii wa ana minhu waxay leeyihiin culummadu waa ku xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo sida dhaqankiisu dhaqanka nebi maxamed u shabaha sala allahu caleyhi wasalam iyo daacadnimada uma wadaca nebigu waa dhigay hu ninkii uma wadaca waxaa dhigay hu ninkii rasuululahi rasuulkii allah wuxuu dhigay sal la alh wasalam calaa saacidayhi labadiisa dhudhun meydkii yaalay buu hoos wuxuu ka geliya labada dhudhun labada gacmood buu hoos ka geliya marka kor korbuu rabaa inuu qaado wa xufira waxaa loo qoday lahu asaga hog baa loo qoday ama waxafara nebigaa u qoday lahu asaga maa lahu ninkaa uma sugnayn sariirun wax sariir ah sariirta maanta waxaa loola jeedaa waa naxash wax lagu qaado ilaa saacida rasuulilaahi rasuulka alla labadiisa dhudhurmaha sal alla aleh wasalam uma wadacahu nebigu wuxuu dhigay hu ninkii fii qabrihi xabaashiisii ayuu dhex dhigay walam yadkur nebigu ma sheegin saxaabigu annahu nebigu qasalahu ninkaa inuu dhaqay oo dee ninka jihaadka ku dhintaa in meydkiisa la mayro laasim ma aha qaala haabitun haabit baa wuxuu yidhi famaa kaana ma ahayn fil ansaari ansaar dhexdeeda ayimun gabar garoob ah oo aan reer lahayn oo anfaqu ka dhaqaala roon minhaa gabadhii maalinkaa nebigu u doonay sal alla alih wasalam ninkeedii hadday weyday ilaahay baa ciwad khayr qabow dhaqaalay iyo hantiya ku faraqay waxadaa isxaaq ibnu cabdilaahi ibnu abi alxata isxaaq ibnu cabdilaahi ibnu abi alxata wuxuu u sheegay haabitan haabit qaala markaasu wuxuu yidhi hal taclamu ma og tahay maa waxa dacaa uu ugu duceeyey laha ayada rasuululahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam gabadha wuxuu rasuulku ugu duceeyey ma ogtahay buu qaala wuxuu nabi maxamed yidhi allaahuma allahayow subba shub calayhaa dusheeda alkhayra khayrka sabban shubitaan ilaahu gabadha khayr ku faraqbiy mid adduunya mid aakharaba walaa tajcalha yeelin cayshahaa nolosheeda kaddan kaddan ilaahu mid ciriiri ah oo dayiq ah oo ay ku rafaado ilahu gabadha nolosheeda ha ka dhigin qaala wuxuu yidhi famaa kaana fil ansaari ansaar dhexdeeda kuma sugnayn ayimu gabar garoob ah oo anfaqu ka dhaqaala roon minhaa ayad xageebay ka heshay ducadii nabi maxamed baa ilah u aqbala sal alih wasalam xadiidka axmed baa wariyey ibnu xibbaanna waa saxiix yeela asalkiisuna muslim buuba ku yaalaabaya bukhaari wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa ilaahay wuxuu nabi moxamed ku khaas yeelo ugu nimceeyey oo ka mid tahay haniimada iyo faygaba asaga iyo ummaddiisaba taasi waa qodo wuxuu kaloo xadiidku aan ka faa'iidaysanaynaayo ina tusinaya nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama jacaylka uu u qabay ninkan asaga ah qaabka ugu soo celceliyey fadliga julaybiib uu leeyahay xadiidku wuu ina tusin dhowr meeloodna waa inaga tusinaya kow waxaa ka mid ah sida ninkaa nebigu u danaynayay hadday noqoto guurkiisa hadday noqoto markii la waayay raadintiisa haday noqoto meydkiisii gacmaha loo dhigay haday noqoto buddhigidda nebigu u buddhigay sala allahu caleyhi wasalam noqoto sheegashada uu leeyahy haadaa minii waana minhu kulligood waxay ku tusinaysaa danayn uu nebigu ninkaan danaynaya iyo fadligiisa waxaa ah inuu nebigu magaciisa caddeeyey julaybiib baan u rabaa julaybiib baa iga maqan caddayntaa nebigu uu madaxiisa cadaynsmagaciisa caddaynayo wuxuu kaloo fadligiisa ku tusinaya baaritaanka nabigu uu baaraya sal alla caleyhi wasalam iga maqan hala raadiyo ayaduna waa qayb ku tusinaysa fadliga ninkan uu leeyahay waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa nabi moxamed in la ateeco inay waajib tahay war ma alle iyo rasuulkiisa ad iyo hooyo aad ku celinaysaan warkiisa waa waajib nabi moxamed in la ateeca sal alla alih wasalam daacada alla iyo tan rasuulka ayaana qof walba u khayr badan ayib fadliga uu leeyahay jihaadkuna xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiidku inoo tusinayaa ninkaa loo yaqaano julaybiib inuu ahaa nin qawi ah oo xoog badan toddoba nin buu isdul saara waxaa labaadu halkaa waynaga tusiin geesi inuu ahaa nin fulayo toddoba ma dilo marka geesi buu ahaa ayana xadiidku wuu inoo faa'iideynayaa inuu ahaa nin jecel nebiyulaahi maxamed nebiguna uu jecel yahayna xadiidku waa inoo faa'iideeyey waxa uu kaloo xadiidku ina tusinayaa in lagu soo celcelin kara masaa'ilka muhimka ah oo kaleeto haadaa minii waana minhu ilaa dadka tarsiikh lagu sameeyo quluubtooda lagu sugo arrinkaasu inuu yahay arrin muhim ah. alqisatu taasicatu qisada sagaalaad abuu ulayqin ninka abu aliiqin ninka abu aliiqi loo yaqaano iyo wamra'atu xaaskiis oo dada la kordhigo sida xaafi ibnu xajar uu sheegay kitaabkiisa isaabaha aliiq can dalqi bni xabiibin albasriyi waxaa laga wariyey anna abaa aliiqin aliiq ninka loo yaqaano aabbihiis xadaa wuxuu u waramay hum dalqi bnu xabiib iyo raggii la midka ahaa wuxuuna u sheegay anna mra'atahu xaaskiisa umma ulayqin umma aliiqin daliiq hooyadii ah atat inay u timid hu ninkan ummu aliiq iyo abu aliiq waa isqabaan ilmaha aliiq la yidhahdayna wada dhaleen fa qaalat waxay ku tiri lahu asaga xadara wuu soo xadiray alxaju xajkii baa la gaaray yaa abaa aliiqin aliiq aabihiisow wa kaana lahu ninkaasna waxaa u jamalun rati iyo wanaaqatun hal yaxuju wuu ku xajiyaa cala naaqati hash wayaqsu wuu ku duulaa cala aljamali awrka fasaalat sa'alat waxay weydiisatay asaga an yucdiyaha inuu siiyo aljamala awrka taxuju xaalay ku xajinaysa calayhi dushiisa qaala wuxuu yidhi alam taclamii miyaadan ogeyn annii anugu xabastuhu inaan waqfay fii sabiilillaahi ratigaana waa waqafbi jihaadkaana ku waqfa bas qaalat waxay tidhi ina alxaja xajkuba min sabiilillaahi jidka alluu ka tirsan yahay faacadiniihi ratiga isii yarxamkullaahu allah kuu naxariiste afmishaarad aqoon-yahana haddana wey xuja sharcigay keenaysaa haddana waxay samaynaysaa munaadaradeeda niqaashka ininkeeda la niqaashayso ta'adubka ducaynta khayr allaha ku siiyo allaha kuu naxariisto laman sabiililahi buu ka mid yihi qaala wuxuu yidhi maa uriidu ma doonayo an uciyaka inaan ku siiyo qaalat waxay tihi fa actinii waa yahaye isii hashaada wa xuja ku xaji anta adigu cala aljamali waayaha isdhaafsanne anigana awrka qaado anna waxaad isiisa hasha qaala wuxuu yidhi laa uuhiruki kuu eexin mahaya biha iyada calaa nafsi hasha anaaba isugu talagalay see kuu siiyaabi waxaan anigu u baahanahay oo xajka uu talagalo hashaan ah adiga ma kuu eexinayo qaalat waxay tihi fa actinii waxaad isiisaa min nafaqatika nafaqada aad biilka iyo reerka uu talagashay ayadaa wax iga sii mintu waa tabciidiyo qayb iga sii wada siine qaala wuxuu yidhi maa cindii agtayda kuma sugna fadlun wax dheeraad ka ah canii aniga iyo wa ciyaali ciyaalkayga biilkiina baan la jaxartamayaa buu yidhi wax marka dheeraado inta soo hara min tabciidiya la geliyo layihahdo xajki adigu ku aad intaana reer kaaga horeen meesha kuma harin maa shay ukhriju aan bixiyo bihi asaga iyo wamaa shay unzilu aan idiin dejiyo lakum idinkoon idiin reebo midna ma harin qaalat waxay tihi innaka adiga low acdaytanii haddaad isiin lahayd nafaqada waxaad iga siin lahayd akhlafaka waxaa kuu bedeli lahaa haa nafaqadaas allaahu alle wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifuhu wa khayru raasiqiin ilahay baa wax ka khayr badan kugu bedelaya qaalat waxay tihi falamaa qaala wuxuu yidhi falamaa goortii abaytu aan ka diiday calayha dusheeda oo ratiga aan u diiday oo hashii aan u diiday oo waxa weeyaan nafaqadii aan u diiday inay ka xajido qaalat waxay tihi fa idaa atayta markaad u tagtid rasuulallahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam fa aqrihii waxaad ku akhridaa mina xaggayga assalaama salaam igu salaan nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wa akhbirhu waxaad u sheegtaa biladii qultu aan kugu idhi laka adiga doodaydii iyo munaaqashadaydii iyo wixii aan dhex maray u sheeg qaala wuxuu yidhi fa ataytu waan u imid rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalam fa aqra'tu waan ku akhriye minhaa iyada xaggeeda assalaama salaam wa akhbartu waxaan u sheegay biladii kii qaalat ay ummu taliiqin daliiq hooyadii qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam sadaqad runbay sheegtay ummu taliiqin daliiq hooyadii low actaytahaa haddaad siin lahayd kaana wuxuu ahaan lahaa fii sabiilillahi jidka alla mid ka tirsan walow acdayta haddaad siin lahayd naaqataka low acdayta haddaad siin lahayd haa ayada aljamala awrka kaana wuxuu ahaan lahaa fii sabiilillahi jidka alla mid ka tirsan walow acdayta haddaad siin lahayd haa ayada naaqataka hashaada kaanat waxay ahaan lahayd wa kunta adna ahaan lahayd fii sabiilillahi jidka alle oo ayana ajar bay ka heli lahayd adiguna ajar baad ka heli lahayd adigana wax lagama nusqaamiyeen ayana wax lagama nusqaamiyeen walow acdayta haddaad siin lahayd haa ayada min nafaqatika biilkaaga haddaad wax ka siin lahaydna akhlafaka waxa kuu bedeli lahaa haa biilkaas allahu alle qaala wuxuu yidhi wa innahaa iyadu tas'aluka waxay ku weydiinaysa yaa rasuulallahi rasuulka allow maasha yacdilu u dhigma alxaja xajka qaala wuxuu yidhi cumratu cumro oo fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ahaatay ayaa u dhiganta sidaasuu nebigu u sheegay dabaraani baa filkabiir ku wariyey xaafid ibn xajarna kitaabkiisa isaabaha wuxuu leeyahay sanadkiisu waa wanaagsan yaha riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan markuu nebiga u sheegay yii nebi allow doodaana na dhex martay fa daxika rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalama min xirsiha cala alxaj wuxuu nebigu ku qoslay ninka say u gashay iyo say ugu dadaalaysay inay xajido ayadoo ahlu khayr bay ahayd aqoonyahana way ahayd asaguna ahlu khayr bahayo nin qalbi wanaagsan oo wixii dhex maray iyo raynta laga raayay aan qarina nebiga u sheegay ayuu ahaa fadliga ay leedahay bisha ramadaanoo la cumraystana xadiidku waana tusinaya alqisatu alcaashira qisada tobnaad qisatu shaabi inankii qisadiisa weeye alqaa'ila ee yidhi idan ii fasax aniga waxaad ii fasaxdaa bizinaa zinada ii fasax ayib waa nin dhallinyaro oo nabiga ka codsanaya sala allahu caleyhi wasalam oo leh nabi allow aan sinaysto can abi umaamata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi inna fatan wiil shaaban oo dhallinyaro ah ayaa ataa u yimid annabiya nebiga sala allahu caleyhi wasalama fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ilaah rasuulkiisiiyow i'dan ii fasax lii aniga bizinaa zina i fasax waa arrin aad fadiicu ah oo qaab daran nin nebi maxamed u yimid oo weliba meel maxfal ay tahay oo bablig ah oo le nebi maxamed oo zina i fasax fa aqbala way soo qaabileen alqowmu dadkii calayhi dushiisa fa zajaruuhu way guulguuleen wa qaaluu waxay yidhahdeen mah mah ka joog hawshaas ha u noqonin mar dambe waxa ha weydiinin fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam udunuh soo dhowow fadanaa wuu u soo dhowaaday minhu nebiga sal alla alih wasalam qariiban meel ku dhow ayuu yimid qaala wuxuu yidhi abu umaama fa jalasa wiilka waa fadhiista waxaad u fiirisaa sida nebigu u soo dhoweeyey udunuhu soo dhowow ii soo dhowow soo ag fariiso nebigu saas usoo soo dhoweeyey waan arki doonaa saamaynta ay ku yeelatay hadalkaa nebigu usaa ku yidhi sal lay wslam qaala nebigu wuxuu yidhi atuxibu ma la jeceshahay hu liummika hooyada hooyada wuxuu gu bilaabay dee waa maxallulxurma waa hooyada qofku meeshuu ka dareema xurmadiisa iyo wanaaggiisa iyo hilowgiisa qaala wuxuu yidhi wiilkii laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inaana hooyadii zina la jeclayn jacalani illaahu allah iga yeelo fidaa'aka furashadaade qaala nebigu wuxuu yidhi walannaasu dadkuna yuxibbuuna lama jeclaa hu zinada liummahaatihim hooyooyinkood qaala wuxuu yidhi afatuxibu ma la jeceshahay hu zinada libnatika gabadhaada qaala wuxuu yidhi laa maya waxaa gabadha loogu xejisiiyey waa maxallu sharaf waana maxabo iyo jacayl bay wadataa gabadhu waa dhacaankaagi weeye qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee yaa rasuulallahi rasuulka allow jacalani illaahu allaha ii yeelo fidaa'aka furashadaada qaala wuxuu yidhi nebigu walanaasu dadkuna yuxibuuna lama jeclaa hu zinada libanaatihim gabdhahooda qaala nebigu wuxuu yidhi afa tuxibu ma la jeceshahay hu zinada liukhtika walaashaa qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee jacalani illaahu allaha ii yeelo fidaa'aka furashadaadee qaala wuxuu yidhi nebigu walanaasu dadkuna yuxibuuna lama jeclaa hu zinadah liakhwaatihim walaalahood qaala wuxuu yidhi nebigu afa tuxibu ma la jeceshahay hu zinadah licamatika eedadaa qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee jacalani illaahu allaha i yeelo fidaa'aka furashadaadee qaala wuxuu yidhi walanaasu dadkuna yuxibuuna lama jeclaa hu zinada licamaatihim eedooyinkood qaala wuxuu yidhi nebigu afa tuxibu ma la jeceshaha hu zinada likhaalatika habaryartaa qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee jacalani illaahu allaha i yeelo fidaaka furashadaada qaala wuxuu yihi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama walanaasu dadkuna yuxibuuna lama jeclaa hu zinadaa likhaalaatihim habaryarinku habaryarahood waa hooyo iyo habaryar iyo walaal iyo gabar intaba waa la sheega hooyadii iyo habaryartii iyo walaashiis iyo gabadhiisa iyo eedadii waa shan qof qaala wuxuu yidhi abuu umaama fa wadaca wuu dhigay rasuulku yadahu gacantiisa calayhi wiilkiibuu dusha ka saara gacanta xabadka wa qaala wuxuuna yidhi allaahuma allahayow ikfir dhaaf dembahu dembigii ilaahu dembigiisa ka tirtir wa tahir ilaahu tahiri qalbahu qalbigiisa shahawaadkan zinadaah uu ku fakaraya rabow ka tahiri waxasin ilaahyow dhowr farjahu farjigiisa oo nebi maxamed baa yidhi waxa ugu badanoo cadaab lagu galaa waa farjiga iyo afka afka iyo waxa weyan xubinta taranka waxa ugu badanoo janno lagu galana waa taqwo ilahi xusnu khuluq qaala wuxuu yidhi abu umaama falam yakun ma ahayn bacda daalika waxay intaa ka dembeeyey alfata wiilkii dhallinyarada ahaa yaltafitu mid milicsada ilaa shay-in wax cun oo zino ka mid ma milicsan jirin raganimadiisi waa u caadi qariisadiisii iyo dareenkiisi shahw waa leeyahay laakiin ilahi baa zinadii ka madoobeeyey xadiidku wuxuuna tusinayaa shareecada nebi maxamed waa shareeca dadka ugu yeeraysa cifo iyo dhowrsooni xaaraamta laga dhowrsado wuxuu kaloo xadiidkuina tusin in ummadda muslimiinta dhexdeeda faaxisho lagu dhex faafiyaayey waa kabaa'iru dunuub lamana ogola waana mamnuuc lamana ogola waana midda wiilkaanu uu rabay dee inuu zinaysto zina faafiyo nebiguna uu ka diiday sal alla alih wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka daaciga aho dadka diinta ugu yeeraya inuu ku dadaalo ilaahay khalqigiisu inay hanuunaan xikmad iyo wanaagna uu isticmaalo inankan dhallinyaronimada ah fadliga uu leeyahana xadiidku uu ina tusino waxaa laga qaadan intuusan zinaysan buu nebi maxamed yiri ii fasax nebiguna waa ka diida sal alla wasalam khayrqaba hadduusan ahaynna marka horeba ma weydiiyeene wuxuu rabuu samayn lahaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey dadka diinta marka loogu yeerayo khaladaadkoodana la saxayo xikmad in la adeegsado xikmadda ibnuqayim wuxuu leeyahaa waxaa la yidhahdaa qowlu maa yanbaqii hadal habboon in lagu hadlo cala alwajhi aladii yanbaqii sidii habboonaydna loogu hadlo fi lwaqti aladii yanbaqii waqti ay ku habboon tahayna la yidhaahdo hadal quruxsan baad ku hadli waqti ay ku habboon tahay baad odhan si wanaagsanna waad u dhigin taasaa xikmad la yihahda waa midda nebigu isticmaalay sal alla alih wasalam waxaa la mid a ah ninkii caraabiga ahaa oo nabiga masaajidkiisa inta yimi sal alla aleh wasalam ku kaajay saxaabadu ay ku soo yaaceen nebiguna uu ka qabtay markuu u bogay nebiga naxariisiisana yidhi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macanaa axadan ilahu ana ii naxariiso nebi muxamedna u naxariiso dadka kalena ha naxariisan bu alqisatu alxaadiyata cashara qisada koob iyo tobnaad ayadaa darsigeena ugu dambaysa insha allahu galabta mucaawiyatu weeyaan iyo wa hadalkiisa uu yidhi almaalu maalunaa maalku waa maalkeena walfay-u fayguna waa faygeenna waa khaiib maalin jumcahu jooga mimbarkuu saaran yaha madaxweynihii ummadda iyo waxaweya hogaamiyaheedii guud weeye mucaawiya markuu khudbaynayo intuu dadkii soo dhex istaago wuxuu leeyahaa xoolahan ummaddu haysata annaga iskaleh wax allaale wixii qaniimo iyo fey kulli annaga iskaleh can abi qabiilin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey mucaawiyatu mucaawiye fii yowmi jumcatin maalin jumca ah maalin jumcaha ah mucaawiya noo khudbeeyeybu fa wuxuu yidhi inama almaalu maalku maaluna waa maalkeenna maal haddaad maqashid waa kan qoyska iyaga bi reer bani umaya ah wal fayu fayguna fayuna unaa fayga iyaga weeye wixii gaala laga helo ama qori caaradi ha noqoto ama wax kale annaga iskaleba reer bani umaya man shinaa ruuxan doono acdaynaa waan siinaynaa waman shinaa ruuxan doonona manacnaa waan u diidaynaa xoolaha ruuxa rabtidna waa siin kartaa kaa rabtidna u diidi kartaa falam yarudda uma jawaabin calayhi dushiisa axadun qofna hadalka uu mumbirka ka dul yiri lagama daba hadlin falamaa kaanat markay ahaatay aljumcatu thaaniyatu jumcadii labaad qaala wuxuu yidhi midla maqaalatihi oraahdiisii wax la falam yarudda uma jawaabin calayhi dushiisa axadun qofna qofna kama daba hadlin falamaa kaanat markay ahaatay aljumcatu thaaliatu jumcadii saddexaad qaala wuxuu yidhi midla maqaalatihi khudbadii saddexaadoo kale ku soceliya sheekh ayagaa wuxuuna ohan jiray sheekh shariif dawiil inuu habaan u khayr allah siiyo kelmaddaas noo sheegay shekh shariif ahaa juxa ninkii la oran jiray ayaa qolyo waxay yidhahdaan ma aqoon badnayni war orodoo masaajka maalin ka khudbe markaasuu wuxuu nimiyo isa keedaaye maya orodoo maanta khudbe baa khudbadii mimbarka markuu soo fuulay waxaan idiin sheegi rabaa ma taqaana saali maya suli weligeed wax aqoon waxuma sheegi khudbadii taa ku xigtu haddana soo fuula oo liyi khudbe waxaan idiin sheegi rabaa ma taqaanaa saalirahaah suyir waxaa taqaanaan ku dhaqmo tii saddexaadbu haddana soo noqdo suyir waxaan idiin sheegi rabaa ma taqaanaa markaasay wuxuu idhahan haddaan haah dhahno ku dhaqmo ina odhan haddaan maya dhahnana jaahiliin wax uma sheegu odhan aan qaybsanna hawshoo qaarna haahla dhafo qaarna maya markaasay qaybsameen markaasuu wuxuu yidhi markuu intii sheegay qaybtiina wax taqaana intaan wax aqoonin waxaa u sheegto ha jahli biciso hadda saddex maalmood isku xigto wuxuu la soo taagan yahaa almaalu maalunaa walfayu fay-unaa man shi'naa actaynaa waman shi'naa manacnaa faqaama waxaa usoo istaagay ilayhi xaggiisa rajulu nin oo miman dad ka mid a shahiida xaadiray almasjida masaajka soo xaadiray nin muslimiintii soo tukaday ka mid ah baa usoo istaagay xaggiisa fa wuxuu yidhi kallaa maya wuxuu isku daray asagoo kacay xaggiisana soo aaday afkana ka hadlayoo ku celiyey wuxuu yidhi balil maalu maalku maalunaa maalkayaguyo muslimiinta iska leh wal fayu fayuna fay-unaa faygayaguyo muslimiinta iska leh man xaala qofkiina kala dhexgala baynana annaga iyo wa baynahu xoolaha xaakamnaha waxaan kula dagaalamaynaa biasyaafina seefaheenabi seeftaasaan kugula dagaalamaynaa intuu seefta u gilgilayay falamaa sallaa markuu tukaday lanna khudbadiibu intaa ku sheegay markuu tukaday amara wuxuu faray birajuli ninkii ninkii hala ii keenayb hadaayato hadalka igu celiyey fa udkhila waa loo soo geliyey caleyhi dushiisa fa ajlasahu wuu fariisiyey hu ninkii macahu la jirankii cala sariiri sariirtii madaxweynaha ayuu kusoo fariisiyey uma adina wuxuu u fasaxay mucaawiya linaasi dadkii fa dakhaluu way usoo galeen caleyhi dushiisa soo galab idinkuna uma qaala wuxuu yidhi mucaawiya ayuha naasu dadow innii anugu takallamtu waan hadlay fii awali jumcatin jumcatii ugu horraysay falam yarudda ima jawaabin calaya dushayda axadu qofna ima radin wa fii haaniyati jumcadii labaad baan hadlay falam yarudda ima radin calaya dushayda axadun qofna falamaa kaanad markay ahaatay athaalithatu jumcadii saddexaad axyaanii waxa i nooleeyey haadaan ninkan axyaahu llaahu allah nooleeyo madaxweyne ducaysan buu ahaa mucaawiya ninkii radiyey oo seefta u gelgelay masaajidka dhexdiisa wuxuu leey waad i nooleysee allah ku nooleey mucaawiye maxaa hadalkan ka keenay wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay saya'tii waxaa imaan doona qoomun qolo yatakallamuuna hadlaya way hadlayaan manaabirtay ka hadlayaan dadkay la hadlayaan falaa yuraddu lama radinayo calayhim dushooda qof hadal ku celin karo ju oo odhan kara ma leh yataqaaxamuuna way ku daadanayaan fi naari naarta taqaaxum alqiradati sida daanyeeradu ugu daataan ayay naarta ilaahay ugu daadanayaan qolyahaas deg degtaatoriyiin ah oo laga daba hadli karin oo keligood talis ah oo hadalkoodaan cidi ku soo celin karin dadkaasaa qiyaa aakhiru zamaanka imaan doona waana ahlunaar wuxuu yidhi fa khashiitu waxaan ka baqay an yajcalanii inuu iga yeela allaahu alleh minhum ayaga mid ka tirsan tijaabi waa istijaabinayaybu marka markaan idilahaa almaalu maaluna oo khudbadii hore aan hadlayay bal waxaan islahaabiyey inaad qolyaha ku jirtay in kale aad ogaatay falamaa radda markuu i radiyey haadaakani calaya dushayda axyaani wuu inooleeyey axyaahullaahu allaha nooleeyo wa rajowtu waxaan rajeeyey allaa yajcalanii inuu isnaga yeelin allaahu alle minhum ayaga mid ka tirsan xadiidka abuu yaclaa wariye wuxuuna ku tusinayaa mucaawiya inuu ahaa nin ahlu khayr ah oo nin wanaagsan ah oo qalbigiisa khashiya iyo cabsi ilahay ay ku jirto oo ilaahay ka baqaya inuu ahaa dad badanoo waxaa jira shiicadu ay lambar wan ka tahay oo lagu imtixaamay oo wax ka sheega oo qaarkood ay yidhahdeen xataa muslin ma aha gaal buu ahaa bay yidhaahdeen waa saxaabi nebigu u duceeyey sal allahu alih wasalam waa ninkaa ilaahay ka baqayo nebi maxamed wax ka warinaya marka ninka maanta wax ka sheego ahlu ahwaaga asaga unbaa duran wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi